بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين marka hore waxaan doonahayaa ilaahay inaan ku mahadiyo allahaas oo islaam naga dhigay oo islaamkani noogu nicmeeyey iyo iimaankaas inuu ilaahay nagu sugo oo nagu dilo naguna soo saaro ayaan ilaahay ka baryaynaa intaa kadib waxaan doonayaa inaan halkan aan ka akhriyo kitaab la yidhaahdo axkaamun daruuriya lilfatayaati wazawjaat axkaam daruuri ah daruuri waxaa la yidhaahdaa waxa aan laga maarmaynin sida cuntada aan looga maarmaynin oo kale waxa aan laga maarmaynin oo insaanka unan ka maarmayn marka hadda axkaamtan kitaabka lagu sheegi doono waxaa loogu talagalay baa layidhi lilfatayaati gabdhaha yaryarka ah oo inamada ah iyo wasawjaat iyo haweenka waaweyn gabdhaha aan weli la guursanin oo fatayaadka ahoo inamada ahoo oo iminka maxaanku idhaahdaa sinul buluuq gaaray oo wakhtigii qaangaarka soo gaaray iyo haweenka sawjaadka ayuu anfacayaa kitaabkan waa axkaam daruuri ah noloshooda maxaan ku idhaahdaa aynan ka maarmaynin cibaadadooda aynan oga maarmaynin oo cibaadadoodaba ku xiran wey cibaadadii ilaahay ay caabudi lahaayeen waa axkaam la xiriirta weeye oo ku xiran axkaamtan haddaynan baranin haweenka waxaa weeye cibaadadooda khatar bay gelaysaa waxaa kaloo khatar gelahaya noloshii reerka xataa ama labada qof oo isqaba noloshooda xataa waxay gelaysaa khalkhal bay gelaysaa sababtu waxa weeye waa axkaam la xiriirta qoyska ama usrada isqabta ama gabadhu haddaynan reer lahayn iyo markay reer leedahay labaduba waxa weeye way la xiriirtaa weye oo waxa weeye waa axkaam aan looga maarmayn wax badan axkaamta xaydka ama nifaaska ama istixaadada aan kitaabka oga hadli doono waxa weeye waxaa inaan laga maarmaynin waxyaabo badan halkan laguma sheegi doono halkan qayb ka mid ah unbaa lagu sheegi doonaa sida aan xagga cibaadada gabadha aynan oga maarmaynin axkaamtan inay barato iyo si maxaan ku rahdaa guudmar ah ayaa loo ishaari doonaa ama loo sheegi doonaa ayadoon lagu dheeraanaynin axkaamta labada qof oo isqabta marka loo baahanahayo xaydka arrimihiisa iyo nifaaska ilaan waa waxyaabo guurka ku xiran oo haweenta marka la furahayoo kale haddii ayadoo xayd qabta la furo dalaaqaasi ma dhacayo oo waxaa la yidhaahdaa dalaaq bidci ah nifaaska markay qabtana waa sidoo kale marka waa axkaam qoyskii isqabay macnaa taabanahaya weeye marna wuxuu taabanayaaba xaggii cibaadadii gabadha ayuu ku xiran yahay oo gabadha xayd hadday qabto ma tukanayso mana soomayso soonku way soo qadaynaysaa laakiin salaadu ma soo qadaynayso waa axkaam marka sidaas gabadha inay barato ugu xiran waxaa kaloo imaanaya waxyaabo kale oo xaydna aanan ahayn nifaasna aanan ahayn istixaadana aanan ahayn oo ka dhalanahaya gabadha iyo zawjkeeda markii ay wada dhaqmaan qubays loo baahanahayo qusluljanaaba la yidhaahdo gabadha naftigeeda marka qubayskaasi cilmibu u baahan yahay inay barato iska qubaysa keliya ma ahan xaydka naftigiisa gabadha markuu ka go-o qubays baa jira oo sharci ah oo gabadha ayadoon qubaysanin aynan salaadii aynan tukan karin marka waxaa weeye arrimo badan oo noocaas ah ayuu kitaabkan ka hadlayaa marka sidaa darteed waxaa loo yidhi axkaam daruuri ah sidaa weeye oo waxayna daruura u tahay gabdhaha ama hablaha yaryarka ahoo iminka qaangaaray iyo haweenka waaweyn ama ha la qaba ama yaan la qabine waxaan marka ku hormaraynaa awalan axkaamu lxayd wamaa yatacallaqu bihi xaydka iyo waxyaabaha la xidhiidha qaala tacaalaa allah sarreeye wuxuu yidhi wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan rasuulka allow can ilmaxiidi xaydka xaggiisay wax kaa weydiinahayaan qul waxaad tidhaahdaa huwa xaydka adan waa dhib waa wax dhib ah oo macnaha waxa weeye ama qadar weeye waa wax qurun ah weeye waa wax dabci ahaan aan wanaagsanayn weeye ilaan waa shay najaase ah weeye ama dhib weeyo gabadhii way ku dhibtoonaysaa oo hablaha qaar markuu xaydka soo socdo ama markuu ku dhacaba qaar baa la xanuunsadaa oo ku dhibtooda marka dhibkaas xagga xanuunka gabdhaha qaar ku xanuunsanhaya caadada ha ahaado ama adan waa dhib oo halaga wado xaggii macnaha dabci ahaan bay dadka u dhibsanahayaanoo oo waxaa weeye waa shay urkiisana aan wanaagsanayn najaasana ahoo meeshuu kaa gaaro kaa najaasaynahayo marka macnooyinkaas dhan buu dhib ku keensanahayaa qul waxaad tidhaahdaa huwa caadada ama xaydka adan dhib wey factasilu nisaa'a haweenka ka fogaada baa layidhi raggii baa lala hadlayaa ilaan raggii baa su-aasha soo jeedinahaya raggii iyo haweenkii ilaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeye ragga iyo haweenku waxa weye waa dad ilaahay isu abuuray weeye oo libaas bay isku yihiin baa layidhi haweenka waxaa layidhi shaqaa'iqu rijaal weeye raggaa laga dhambalay oo laga jeexay marka waa dad noloshoodu isku xihan tahay raggii marka su-aal bay keeneenoo waxay yidhaahdeen haweenku xaydku markay qabaan bal ka waran baa layidhi rasuulka caleyhi salaatu wasalaam marka aynan qabin waaban garanaynaa xaydka markuu ku dhaco seen oola dhaqmaynaa markaasaa waxaa lagu yidhi qul waxaad tidhaahdaa huwa xaydka horta adan wey waa shay dhib ah factasiluu ka fogaada annisaa'a haweenka fil maxiidi wakhtiga xaydka ay qabaan ka fogaadaa layidhi walaa taqrabuu ha u dhowaanina hunna haweenka xataa yadhurna ilaa ay daahir ka noqonayaanoo oo caadadii ay ka go-ayso fa idaa tadaharna markay daahir noqdaan oo ay ka qubaystaan tadaharnada dambe waa xagtaa yaktasilna laga wadaa markay ka mayrtaan oo caadadii ay ka qubaystaan fa'tuuhunna haweenkii markaas u taga min xaysu meeshii oga taga amarakum amarakumullahu ilaahay uu idin amray meeshuu idin amray waxa weeye xarfiga wey mowdiculxarfi wey waa meesha wax lagu beerto wey ilmaha meesha lagu abuurto mowdiculxarfiga wey ina allaaha alla yuxibu wuu jecel yahay atawaabiina kuwa towba keenidda badan oo ilaahay markay dembaabaan u soo noqoshada badan allah wuu jecel yahay wa yuxibu almutadahiriin kuwa isdahiridda badan oo najaasada iska dahira ama gaalnimada iyo shirkiga iska dahira ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu jecel yahay macnaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaasuu xaydkii marka noogu sheegay inuu yahay shay aan wanaagsanayn oo najaaso ah haweenkana laga fogaanayo wakhtiga xaydka ay qabaan ilaa ay ka daahir noqonayaan ay ka qubaysanahayaan alxaydu luqatan asaylaan xaydku luqa ahaan waxaa weeye waa dareere weeye saylaan waa wax dareerahaya oo qulqulahaya wa sumiya xaydan waxaa xaydka xayd loogu magacaabay liannahu maxaa yeelay yasiilu wuu qulqulahayaa wuu dareerahayaa waa wax saa uu qulqulahayo oo dareero ah wa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa xaada alwaadi waadigii waa dareeray idaa saala markuu qulqulo wa jamcu lxaa'id xaa'id jamaceedana waxaa weeye xuyad iyo xawaa'id ayaa lagu jamciyaa xaa'id haddaa dhahdid waa hal gabar oo caado qabta xuyad markaa dhahdidna waa gabdho badan oo caado qaba wa xawaa'idna waa sidoo kale waa gabdho badan oo caado qaba marka mufradkii waxaa weeye xaa'id jamicina waxaa weeye xuyad iyo xawaa'id alxaydu sharcan xaydka sharci ahaan huwa waxaa weeye damun dabiiciyun yakhruju min qacri raximi lunhaa waa dhiig dabiici ah oo maxaan ku idhaahdaa ilaahay haweenta jidhkeeda ku beeray yakhruju soo baxaya min qacri raximi lunhaa haweenta maxaan ku idhaahdaa riximkeeda salkiisa ka soo baxaya riximka waxaa weye meesha ilmaha lagu abuuro ilaahay uu ku beero rixim la yidhahda ilmo galeenka weeye salkiisa ayuu ka soo baxaya wuxuuna soo baxaa xaala sixatiha xaaladda gabadha ay caafimaadka qabto oo wax jiro ku imaanayo sabab jiro ku imaanayo ma min hayri sababi wilaadatin sabab dhalma ayadoynan jirin buu imaanahayaa gabadha ayadoon dhalin ayuu dhiiggaasi ka imaanahayaa wa yaraa kathiiru min alfuqahaa wax badanoo culummada fuqahada ah waxay u arkaan anna wakhtahu yabda'u wakhtiga caadada inuu bilaabanhayo cinda buluuqi al gabadha markay gaarto tisca siniina sagaal sana gabadha markay gaarto inuu wakhtiga ugu horeeyo gabadha caadada uu ku bilowdo habluhu inuu yahay ayaa culummada fuqahada badankood ayay sidaas bay arkaan baa layidhi oo way dhacdaa gabdho sagaal sano jiro oo caado helahaya wa qaalat caaisha xataa waxay tidhi radia allaahu canha waxaa la sheegay inay tidhi idaa balaqat iljaariya tisca siniina fahiya hiya imra'a gabadhu hadday sagaal sano gaarto waa haween bay tidhi waa haween oo wixii haweenka laga rabay baa laga rabaa weeye waa haween macna oo xijaabkii baa laga rabaa asturkii baa laga rabaa maxaanku idhaahdaa dee salaadii baa laga rabaa wax walba oo haweenkii looga baahnaa inay la timaado ayaa la doonahaya laakiin nin hadduu guursado culummada waxay dhahaan yacni waa loo sugahayaa gabadhi macnaha inta ay arintaas awood oga yeelanayso waa loo kaadinaa weeye haddaynan awoodi karin marka waxaa weeye waa sidaas weeye oo culummada macnaha waxaa weye haweenta qaangaarkeeda waxay yidhaahdeen waqtigu ka bilaabanayo waa sagaal sano wa qaala alimaamu alqurdubina wuxuu yidhi walxaydu khilqatan fi nisaa'i xaydku waxaa weeye waa abuurid shay ilaahay uu ku abuuray fi nisaa'i haweenka wey wa dabcun waana shay dabiici ah muctaadun oo gabdhuhu ay ay caadaysteen weeye macruufun la yaqaano minhunna xaggooda laga yaqaano wey waa shay caadi ah oo dabiici ah oo muctaad ah oo mar walba soo noqnoqonahayo oo macruuf ahoo la yaqaano minhunna weeye haweenka xaggooda wa qaala axmed binu xambal wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa fii kitaabi alxayd kitaabka xaydka kitaabkiisa barashadiisan ku dhex jira tisca siniina buu yidhi sagaal sano ayaa waxaan baranahayay kitaabulxayd xataa fahimtuhu buu yidhi ilaa aan fahmay markii dambe ilaa aan ka fahmay marka kitaabulxayd ama axkaamta xaydka waxaa meeshaas ka fahmaysaa inuu aad u dhib badan yahay oo axmed binu xambal oo imaamu ahlisunna la yidhaahdo ayaa wuxuu odhanahayaa sagaal sanaan baranahayay kitaabulxayd ilaa markii dambe aan fahmay wa min asmaa'ihi xaydka magacyadiisana waxaa ka mid ah addamf damfi waa la yidhaahdaa wadamsi waa la yidhaahdaa wadixki waa la yidhaahdaa walicsaarna waa la yidhaahdaa walikbaarna waa la yidhaahdaa nifaasna waa la yidhaahdaa meesha nifaas aan niri waxaa weye nifaas wadiraas waa la yidhaahdaa walciraaq waa la yidhaahdaa walfiraaqna waa la yidhaahdaa kuwaasoo dhan waa la yidhaahdaa oo hadda aayadda qur-aanka ah markuu ilaahay odhanahayo qisadii nebi ibraahim markuu ka sheekaynayey markii loo bishaaraynahayey wamra'atuhu qaa'imatan fadaxikat fabasharnaaha biisxaaqa wa min waraa'i isxaaqa yacquub markuu ilaahay lahaa qataada wuxuu ku fasiray wamra'atuhu qaa'imatan fadaxikat qosolkaasi fa xaadad buu yidhi ayaa laga wadaa way xeeshay haweentiisu waxay ahayd markii loo bishaaraynahayay mid taagan fadaxikat markaasay xaydki ka yimid luqadda carabtana macruuf buu ku yahay in haweenta la yidhaahdo in laga wado xaadatil mar'a waa arrin macruuf ku ah fii luqati alcarab waxaa kaloo qur-aanka culammada qaar ay ku fasireen falamaa akbarnahu markii ay xaydeen maxaanku ku qisadii nebiyulaahi yuusuf markii laga sheekaynahayo falammaa ra'aynahu markay nebi yuusuf arkeen akbarnahu waqadacna wa qulna xaasha lilaahi maa haada basharan in haada ilaa malakun kari markay lahaayeen falamaa ra'aynahu nebi yuusuf mar alla markay indhaha saareen akbarnahu ay xidna wayba xaydeen xayd baa ka yimid marka ikbaarna sidaasaa loogu culummada qaar ikbaarka ay ugu magacaabaan inuu xayd loola jeedo marka magacyadan hadda aan sheegno dhan waxaa weeye magacyada min asmaa'i ilxayd ayuu ka mid yahay bay culummada ayay ku sheegeen can caaisha radia allaahu canhaa qaalad waxay tidhi caaisha umaalmu'miniin waxaa laga wariyey waxay tidhi kharajnaa waan baxnay bay tiri maca rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baan raacnay laa nuraa annagoon u malaynaynin in loo socdo ila alxaja xaj mooye wax kale inaan loo soconin annagoo u arkayno waa sanadkii tobnaad oo nebiga caleyhi salaatu wasalaam xaj uu xajiyo ugu horeeyey uguna dambeeyey halkaas maruu nebiga xajiyey kadibna nebiga waa geeriyooday falamaa kaana bisarifa nebiga markuu marahayo meesha sarifa la yidhaahdo sarifadu waxa weye waa meel maka iyo madiina u dhexaysa oo maka marka laga soo tago oo madiina loo socdo ilaa lix mayl oo kalaa loo socdaa baa layidhi waa xuduudda makay weliba saaran tahay baa layidhi oo xagga makay weliba soo xigtaa marka meeshaas sarifo la yidhaahdo markuu nebiga marahayo bay tiri caaisha waan xayday xaydkii baa igu dhacay fa dakhala calaya rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkaa ii soo galay wa ana abkii anoo iska oynahaya markaasaan iska ooyay bay tiri fa qaala markaasuu rasuulku wuxuu yidhi maa laki maxaa ku helay anufisti miyaad xeeshay ilaa nifaaskana waa kaan soo nidhi min asmaa'i alxayd ayuu ka mid yahay waa kaan soo sheegnay macnaha meesha nifaas aan nidhi nifaas qaar baa dhahaya macnaha nifaaskuna waxaa weeye min asmaa'i lxayd ayuu ka mid yahay marka anufisti ayaa layidhi maxay shay fa qultu waxaan idhi bay tihi nacam haa waan xayday qaala nebigu markaasuu wuxuu yidhi haadaa kaas amrun arrin weeye xaydka katabahu llaahu caza wajalla ilaahay uu ku qoray calaa banaati aadam gabdhaha aadam waa arrin ilaahay dhammaantood uu ku qoray wax adig goonni kugu ah maahan faqdi waxaad gudataa maa yaqdi lxaaju xaajiga waxa uu gudanhayo qofka xajinhayo wuxuu samaynhayo oo gudanhayo gudo adigana hayra laakiin allaa taduufii bilbeyt buu nebiga ku yiri laakiin kacbada ha dawaafin gabar caado qabto looma ogola inay kacbada dawaafto xadiidkaas bukhaari iyo muslim iyo nasaa'i baa soo saaray wa fii riwaayatin limuslim riwaayad muslim uu iska leeyahayna waxaa ku soo aroortay in haadaa kan oo xaydka ah amrun katabahu llaahu calaa banaati aadam waa arrin ilaahay uu ku qoray gabdhaha aadam fakhtasili mayro uma ahillii waxaad xarmataa bilxaj xaj xarma markaasi ilan waxaa la yidhi nebiga iyo saxaabadiisa xaj bay soo xarmadeen markay soo xarmadeen nebiga iyo dad yar baa hadiya waday dadkii hadiga aan waday nebiga markay cumradii ay guteen oo kacbadii dawaafeen safa iyo marwana ay dawaafeen buu nebigu wuxuu yidhi xalaalooba oo madaxa xiirta markaasay yaabeen oo dadki ma aynan aqoonin bilaha xajka dhexdooda la xalaaloobahayo oo haweenkii loo tegahayo ma aynan aqoonin markaasay dhaheen seenu xalaaloobina rasuulka ilaahayow maxaa dhacay markaasuu wuxuu nebiga yidhi anigu hadda hadyi baan wadaa hadyi haddaanan soo kaxayn lahayn waa sidiinoo kale u xalaaloobi lahaa buu yidhi laakiin hadda hadyi baan wadaa buu yidhi ee xalaalooba markaasay dadkii iska xalaaloobeen oo sana markii la gaaray yowmu tarwiya maalintii sideedaad bay haddana xaj ay xarmadeen marka camalkoodii marka tamatuc buu noqday caaisha marka ayadu waxaa weeye cimradii ma aynan samayn maadaama dawaafkiiba aysan samaynin safo iyo marwo keligiis lama dawaafi karo oo lama ordi karo haddii aanan dawaaf ka horeynin marka camalkii cumrada ayada xaydkiibaa maxaanku idhahdaa ka hor istaagay markaasaa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam markay caaisha camalkii xajka ay samaysay oo ay dhammaysay ayaa waxay tidhi waxaan rabaa inaan soo cumraysto markaasuu nebigu wuxuu yidhi macnaha camalkaadi cumrada wuxuuba dhex galay xajkii aad samaysay buu dhex galay oo sidaasaa qiraan baadba ku qabtaa oo waaba isku dartay ilaan marka hore cumradii xarmashadeeda baa kuu horraysay camalkii xajkaadi haddana xarmatay camalkii cumrada wuxuu dhex galay xajkiibuu dhex galay ayada arrintaas marka way ku qanci weysay walaalkeed cabdiraxmaan bin abi bakar baa markii dambe la yidhi kaxee walaashaada tanciim gee adna alxilli meesha xilliga ugu dhowo tanciima halkaas maxaan kulea ka xarmato kadibna macnaha meel meel halkaasa noogu timaado marka caaisha marka nebiga sidaasuu ku yidhi arrintan waa arrin ilaahay gabdhaha uu ku qoray maxaanku idhaahdaa bini aadanka waxaad yeeshaa fakhtasilii mayro uma ahili bilxaji marka mayrashadan imaamu nawowi wuxuu yidhi waxaa laga wadaa buu yidhi waa mayrasho sunno ah oo ixraamka dartiisa ah. waxaa isku mid gabadha xayd ha qabta ama yaynan qabin waa qubays wuxuu yidhi oo sunno ah oo mustaxab ah marka nebiga caleyhi salaatu wasalaam maadaama caadadii ay ku dhacday oo cumradii camalkeeda ay dhaafay dadkii ay xaj gudagelayaan qubaysaa la yidhi manaa ixraamka dartiisa u qubaysaa laga wadaa ee ma ahan xaydka ka qubays maxaa yeele xaydka markaas ayuuba ku dhacay oo weliba xaydka kama goyn wa fii lafdin aakhar lafdi kalena oo liabi daawuud u sugnaada aydan can caaisha waxaa laga wariyey annahaa qaalad waxay tidhi labaynaa bilxaji waxaan xarmannay xaj baan xarmannay oo waxaan dhahnay labayka bixajin ilaahow xaj baan kugu cajiibnay xataa idaa kunnaa bisarifa meesha sarifa la yidhaahdo markaan soo gaarnay xidtu waan xayday bay tihi fa dakhala waxaa ii soo galay calaya korkayga rasuululaahi sala allahu calayhi wasalam bay tihi rasuulka ilaahay baa ii soo galay wa anaa abki anoo iska oynahaya fa qaala markaasuu nebigu wuxuu igu yidhi maa yubkiika yaa caaisha war caaishay maxaa kaa oohisiinahaya fa qultu waxaan ku idhi xiltu waan xayday laytanii cakuye shallaytadayde lam akun ahaan waaya xajirtu mid soo xajisa maxaanba un soo xajiyey horta miyaa waxaa ii wanaagsanaan lahayd oon jeclaan lahaa inaanba soo xajininba maadaama xaydkii cumradii uu iga hor istaagay inaanba soo xajinin baa la ii qaatay bay tiri fa qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi subxaana allaahi ilaahay baa nasahan macnaha subxaana allaahi waa tacajub wey inamaa dalika shay-un katabahu allaahu calaa banaati aadam arrinkaasi waa arrin gabdhaha bini aadamka o dhan ilaahay ku qoray fa qaala markaasuu nebiga wuxuu ku yidhi unsukii waxaad samaysaa almanaasika acmaasha xajka kullahaa dhammaantood samee hayra laakiin allaa taduufi ha dawaafin bilbeyti kacbada keliya un ha dawaafin acmaasha kale adoo xaydka qabta iska samee macnaa waxa kale waad samayn kartaa baa layidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka wuxuu yidhi fii xadiidi faadima binti abi xubayshna ina dama alxaydi damun aswadun yucraf dhiigga xaydka la yidhaahdo waa dhiig madow oo yucraf la garanhayo oo haweenku ay garanayaan fa idaa kaana daalika dhiiggaas xaydka gabadhu markay aragto ama gabadhii faaduuma bintu xubaysh buu nebiga la hadlayay wuxuu yidhi fa idaa kaana daalika dhiiggaas madow markaad aragto fa amsikii can isalaati salaadda ka joog oo salaad ha tukan wa idaa kaana alaakharu dhiigga kale oo aan madoobayn markaad aragtane fa tawadi'ii weyse qaado sallii tuko marka dhiigga kale waxa weeye dee waa dhiigga istixaadada la yidhaahdo asaga dhiig madow ma ahan waa dhiig gaduudan oo khafiif ah marka hadduu gabadhii dhiigga xaydka markuu ku dhaco waa madow yahay way garanaysaa hadduu dhiigga ka isbedelo oo dhiig khafiif ahoo gaduudanu iska noqdo waxa weeye oo dhiiggii istaagi waayo dhiiggaas kale salaada u joojin mayso way weyse qaadani way iska tukanay salaad walba wuuna noo imaan doonaa axkaamta gabadha mustaxaadada ah hadduu ilaaha yidhaahdo baabka kaas ku xiga waxaa weeye maa yaxrumu cala alxaa'id gabadha caadada qabta maxaa horta xaaraanka ah waxa ka mamnuuca ah oon loo ogolayn waa maxay awalan marka koowaad waxaa xaaraanka ah alwadu jimaac jimaaca xaaraanka ah yaxrumu cala alxaa'id gabadha caadada qabta waxaa ka xaaraam ah wad'u zawjiha nin hadday qabta ninkeeda inuu u yimaado oo gogosha ugu yimaado oo xaqii gogosha uu ka guto waa ka xaaraam waxaa u daliil ah liqowlihi tacaala walaa taqrabuuhunna buu ilaah yidhi war haweenka ha u dhowaanina xaydka qaba xataa yadhurna ilaa uu xaydka ka go-ahayo fa idaa tadaharna markuu ka go-o ay ka qubaystaan qubays baa weliba shardi ah markuu ka go-o ay ka qubaystaan faatuuhunna u taga markaas min xaysu halkii amarakum allaahu ilaahay idin amray inaad oga tagtaan waa mowdicu lxarfi weeye meesha ilmaha lagu beerto halkaas keliyaa laidin ogolyahay meel kale ha ka aadina waliqowlihi sala allahu calayhi wasalam baa u daliila isnacuu kulla shayin haweenka xaydka qaba ku sameeya shay kasta ila nikaax jimaaca wixii aan ka ahayn nikaaxan hadda waxaa laga wadaa jimaac baa laga wadaa jimaac ilan nikaaxu waxaa weye min asbaabi ljimaac wey jimaaca asagaa sabab u ah ilan gabadha markaad nikaaxsato unbaa jimaacu xalaal kuu noqonhaya xarama allaahu cala arajuli ilaahay ninka wuxuu ka xarimay wad'a sawjatihi xaaskiisa inuu u tago fii xaali lxayd xaaladda ay caadada qabto wa yastamiru wuxuu soconhayaa haada taxriim xaaraantinimadaasina waxay soconaysaa ilaa an yanqadica canha ilaa gabadha caadada ay ka go-ayso ilaa an yanqadica ilaa an yanqadica wayastamira wuxuu soconayaa wayastamiru wuxuu soconayaa haada taxriim taxriimkaas wuxuu soconayaa ilaa an yanqadica canha ilaa gabadha xaggeeda uu ka go'ahayo khuruuja khuruuja damilxayd socoshada dhiigga xaydka socoshadiisa ilaa uu ka go'ahayo oo wa takhtasila minhu ay ka mayranayso intaasuu taxriimka soconaya wa ida nqadaca damuhaa dhiiggeedii xaydka gabadha hadduu go'o falaa yada'uhaa zawjuhaa ninkeedii uma tegi karo xataa taqtasila ilaa ay ka mayranayso in kaanad qaadiratan weeye hadday awooddo calal iqtisaali mayrashashada hadday karto oo gabar mayrashashada dhibaysa haddaynan ahayn waxa weeye way mayranaysaa wa ilaa hadduu qubayska dhibahayo oo ay ku xanuunsanayso ama elerjig ay ku qaadayso tayamamad way booraysanaysaa ciid bay iska isticmaalaysaa ciiddana de korkoo dhan marka lama marinahaye marka qubays aan loo isticmaalahaya tayamumka sacbadan baa dhulka lagu dhufanaya labada sacab baa korkooda la masaxaya wejigana waa la masaxaya khalaas intaasuu ku egyahay wa huwa madhabu axmed washaafici wa maalik wey intuba way wariyeen oo waxay wariyeen in haweenta haddii ay caadada ka go-do inaan loo tegaynin oo zawjkeeda uunan isticmaalaynin ilaa ay ka qubaysanaysa macnaha laakiin wa ama abu xaniifa nucmaan ibnu thaabit fa inahu khaalafa aljamhuur culummadii jamhuurka ahaa wuu khilaafay wa qaala wuxuu yidhi jaaza lirajuli an yujaamica imra'atahu walow lam taqtasil yacnii ninku maxaanku rahda haweyntiisa inuu isticmaalo way u bannaan tahay xataa yaynanba qubaysanin oo xaydka aynan ka qubaysanin buu yidhi qaarna waxay leeyihiin wuxuu weliba kusii daray ama waxaa la sugayaa ilaa toban maalin baa la sugahayaa macnaha ama ilaa wakhtigii salaada uu ka tegahayo qadar la eg ayaa loo kaadinhayaa qaala shaykhulislaam ibnu taymiyana wuxuu yidhi qowluljamhuur huwa sawaab jamhuurta qowlkooda ayaa ugu sawaabsan wa huwa aladii yadullu calayhi daahiru lqur'aan walaathaar qur-aanka daahirkiisa iyo aathaarta oo dadkii maxaanku idhaahdaa saxaabadii iyo taabiciintii sida laga wariyna sidaasay tusinaysaa buu yidhi oo gabadhu waxaa weeye ilaa ay ka qubaysato oo xaydkii ay ka qubaysato ninkeeda inuun isticmaali karin sidaas ayaa xoog badan buu yidhi sheekhulislaam oo qur-aanka daahirkiisa iyo aathaarta ay tusinayaan marka waa sidaas weeye ee lama raba laakiin dadka qaar baa waxay ku odhanayaan dhaxan baa jirto qabow weeyo lama qubaysan karee sheekhow see la yeelahayaa haddaan iska booraysa ka waranoo qabowga haddaan ka cabsado de qabowga ka cabsashadiisa waxaa la rabaa qabow oo haddaad biyaha isku shubto inaad naftaada ay tagto halaagsanto dhimato oo dhimashaba aad ka baqaysa haddaad biyaha ku qubaysato ayaa la sheegaya ama xanuun hadduu ku haya xanuunka uu kusii siyaadahayo ama hadduunan ku haynina xanuun uu kuu keenaya laga hadlaya laakiin dhaxan dhaxan weeyo lama qubaysan kara dee subax walba dhaxan baa iska jirta waana la qubaysan karaa marka marka waxaas ma aha wax qiil laga dhigta ma ahan macnaha qofka hadduu qabow ka baqayo biyuhu kullaysan karaa macnaha ya wuxuu dhihi karaa xaaskiisa biyaha ii kulle markaabasuu biyo kulal ku qubaysan karaa hadduu biyo kulle haysaninne de waxa uu iska qubaysanaya hadduunan dhimasho ka cabsanaynin biyaha markuu isku shub inuu dhinto ama inuu cuncun ku dhaco ama inuu xanuun u keeno ama xanuun haye inuu u ziyaadiyo intaas hadduunan ka baqaynin waxaa laga rabaa biyaha inuu ku qubaysto oo uu iska daayo maxaanku irahdaa qiilraadiska iska daayo aaniyan arinta labaad waxaa weeye oo gabadha xaa-idada ah ama xaydka qabta xaaraanta ka ah asalaatu wasiyaam weye waa salaada iyo soonkaba xaaraanka ah gabar xayd qabta salaada ma tukan karta mana soomayso yaxrumu cala alxaaid waxaa xaaraanka ah gabadha caadada qabta ficlu salaati wasiyaam inay soonto oo ay tukato waa ka xaaraan hayra laakiin anna sawma yuqdaa bacda duhri laakiin soonka waa lasoo qadaynhayaa gabadha markay daahir noqoto oo xaydka uu ka go-o ka qubaysato soonka qadihiisii baa laga rabaa wasalaatu laa tuqdaa laakiin salaada lama soo qadayo waxaana u daliila liqowlihi sala allahu calayhi wasalam nebiga wuxuu yidhi alaysa idaa xaadat ilmar'atu lam tusalli walam tasum war gabadhu miyaynan ahayn markii caadada ay ku dhacdo lam tusalli mid aanan tukanaynin walam tasum aan soomayn iyo waxaa kaloo u daliil ah wa qowlu caaisha radia allaahu canha kunnaa waxaan ahayn bay caaisha naxiidu kuwa xayd ku dhaca calaa cahdi rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam waagii nebiga fa nu'maru waxaana la amri jiray biqadaa'i soom soonka inaan soo qadayno walaa nu'maru biqadaa'i salaad laakiin salaadda inaan soo qadayno marnana lama amri jirin marka gabadha waxaa weeye salaada markay oga tagto xayd salaadaasi ma soo qadaynayso ilaahay baa u cafiyey kuwa khawaarijta la yidhaahdo ayaa fikirkaa qaba gabadha inay salaada soo qadaynayso laakiin rasuulka wuxuu sheegay gabadha salaada inaysan soo qadaynaynin markii caadada dartiisa ay oga tagto laakiin soonkii way soo qadaynaysaa markay caadada soonka oga tagto hadhow markuu xaydka ka go-o oo bisha soon ay dhammaato soonkaas qadihiisii waa laga rabaa laakiin salaada unbaa loo cafiyey haalian waxaa weeye arrinta saddexaad oo gabadha caadada qabta ee xaaraanka ah addalaaq furiin gabadh caadada qabta in la furo waa ka xaaraan haweenku waa inay saa u bartaan nimanka mararka qaar bay markay iska xanaaqaanba waan ku furay bay iskala soo boodahayeen waa inay yidhaahdaan macnaha calaa rislika tartiibtaada waa inay yidhaahdaan arrintaas waxba kama jiraan dalaaqulbidca weye waa dalaaq muxaram ah waa inay ku yidhaahdaan u sheegaan weye ragga markay xanaaqaan isma oga macnaa haweentiibu markay xanaaqaanba waan ku furay iskala soo booday marka gabadha ayadaa la rabaa inay taqaano goorta la furi kara iyo goortaan la furi karin yaxrumu cala alxaa'id waxaa ka xaaraam gabadha caadada qabta adalaaq furiinka falaa yaxilu uma bannaana oo xalaalba uma ah lirajul nin an yudalliqa zawjatahu xaaskiisa inuu furo wahiya xaa'idun ayadoo caado qabta dalaaqaasna maba dhacahayaba waa dalaaq bidci ah oo muxaram ah oo sharciga ilaahay aan laga ogolayn wey walaa an yudalliqahaa inuu furana looma ogola fii duhrin ayadoo daahir ah laakiin jaamacahaa fiihi daahirnimadaa dhexdeeda gabadhii uu u tegey labadaas jeerba lama ogola labada jeeroon haweenta la furi karin wey gabdhuhu waa inay saas u bartaan markay caado qabaan lama furi karo markay daahir yihiin laakiin daahirnimadaas ay ninka is arkeenna waxaa weeye ayadan lama furi karo lianna daalika muxaramun weye wa huwa dalaaqu bidca la yidhaahdaa wa amaa idaa dallaqahaa laakiin hadduu furo fii duhrin daahir ahaansho lam yujaamic fiihi dhexdiisa uunan jimaacin ow xaamilan ama gabadha oo uur leh qad tabayana xamluhaa uurkiina uu caddaaday oo uur shaki ku jira lama rabo uurka inuu cad yaha la rabo ama ilmihii ay nuxsadaan ama calooshii ay soo weynaato oo la dareemayo ayaa la doonahayaa falahu markaas ninka wuxuu leeyahay an yudalliqahaa inuu furo gabadhi mataa shaaa goortuu doono qaar waxaa arkaysaa uur baan leeyahay laba bilood wey gabadhi uur baan leeyahayo shaybaar baan tego kaadi baan iska qaadayo waxa weeye uur baa jiraa baa layidhi marka ninkii saasaan ku kala tagnay waxaas wax ka jira ma lahan waxaweye waxaan shaybaarkala leeyahay waxa weeye wax laisku hadlayn kara maahan mar baa arkaysaa shaybaarkan baa tegaysaa uur buu sheegaya shaybaar kale haddaad tagto wuxuu leeyahay uur ma jiro marka waa wax iska qiyaas ahoo wax laisku halayn kara ma ahan marka sharcigana shaybaar iyo waxaas ma uunan ixtibaarinin ee waxaa la fiirinhaya culummada qaar waxay yidhaahdeen cumar bin cabdicasiis oo kale wakhtigiisii wuxuu kulmiyey haweenkii umulisooyinka iyo dadka ahlucilmiga ayuu weydiiyey goormaa haweenta uurkeeda uu kala cadaanahaya markaasaa waxay yidhaahdeen saddex bilood markay gabadha ay ka gudubto oo bisha afaraad ay guda gasho markaas ayaa uurkeeda uu kala cadaanayaa marka gabdhuhu waxaa fiican ilaa afar bilood oo kale ama bisha afraad dhexdeed oo kale in markaas la sugo inta laga gaarahay laakiin laba bilood iyo waxaas iyo hal bil iyo waxaasi waxaa weeye haween laguma furi karo macnaa uurna waa kala cadaaday lama dhihi karo shaybaarna waxaa weeye laguma kalsoonaan karo falahu waxaa u sugnaaday ninka an yudalliqahaa mataa shaaca gabadha hadday marba uur leedahay waxaa weeye markuu doonuu furi karaa wayaqacu dalaaq dalaaqaasna waa dhacayaa oo gabadha uur markay leedahay xataa iyadoo loo tegay oo ninkii ay kulmeen xataa waa la furi karaa marba uurka hadduu cad yahay weeye oo uur shaki ku jira unan ahayn haddii gabadhii daahir oon loo tegin oon la isticmaalinna ayadana waa la furi karaa wahaada dalaaqu sunna la yidhaahdaa dalaaqa sunnada wey oo rasuulka uu jideeyey kaas wey waxaa u daliila limaa ruwiya wixii laga wariyey can cabdulaahi bni cumar radia allaahu canhu annahu cabdulaahi bni cumar dallaqa wuxuu furay imra'atahu haweentiisii buu furay baa layidhi wa hiya xaa'idun ayadoo caado qabta calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam waagii nebiga fa sa'ala cumar binu khadaab baa su'aalay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam can dalik fa qaala rasuulullaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam murhu inankaaga cabdulaahi ah amar haweenta ha soo ceshto oo haweenta kuma furmayso maxaan ku rahdaa ayadoo xayd qabta lama furi karee inankaagii cumar cabdulaahi bin cumar hadduu haweentiisa furay soo cesha dheh falyuraajicha ha soo celiyo uma liyumsikha ha haysto xataa tadhura ilaa ay daahir ka noqonayso uma taxiida kadibna ay ka xaydayso uma tadhura kadibna ay daahir ka noqonayso uma kadib inshaaa hadduu doono amsaka wuu haysanayaa bacda daalika markaa kadib wa inshaaa hadduu doono dallaqa wuu furahayaa qabla an yamasa intuunan taabanin oo haween ahaan uunan u taaban fa tilka taasna waxaa weeye alciddatu buu yidhi rasuulka ciddadii allatii amara allaahu ilaahay u amray subxaanahu nasahnaaya an yudalaqa laha nisaa haweenka in lagu furo marka qaabka haweenka in loo furo allah amray waa sidaas wey wa fii riwaayatin riwaayad kalena waxay odhanaysaa faqaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi murhu amar inankaada cabdulaahi bin cumar falyuraajicaha haweentaasayta kama furno mar hadduuba xayd ku furay ha soo ceshto haween ahaan macnaha ha ku soo laabta wey oo waan ku soo celiya ma dhahaaye sidooda bay ahaanayaanoo waxaa weeye wuu ka laabanhayaa weeye oo furiinkaas niyad ahaan buu oga laabanaya wuu iskala dhaqmahayaa uma liyudalliqha kadibna ha furo daahiran ayadoo ah oo aan la jimaacin ow maxaan ku idhahdaa xaamilan ama ayadoo maxaan ku idhahdaa uur leh labadaas jeer ha furo oo uurkeeda uu cad yahay baan horay usoo sheegnay wakhtalafa alfuqahaau marka culummada islaamku waxay isku khilaafeen fii wuquuci dalaaqi filxaydi xaydka dhexdiisa haween haddii lagu furo dalaaqaasi miyuu dhacaya iyo wa duhra iyo duhrigii alladii asaabaha uu asiibay fiihi dhexdiisa labadaa jeer haddii haweentii la furo dalaaqaas ma dhacaya mise ma dhacaya culimmada isku khilaafeen wadahaba jamhuurulculamaa'i waxay ku tageen wa minhum waxaa ka mida culimmadaas al-a'immatu alarbaca a'imada afarta ah imaamu axmed iyo imaamu shaafici imaamu abi xaniifa imaamu maalik waxay isku waxay ku tageen ilaa wuquuci dalaaqi fiihimaa labadaa jeerba inuu dalaaqa dhacayo ayadoo daahir oho loo tegeyna haddii waa lagu fur la yidhaahdo wuu dhacaya ayadoo xayd qabta haddii waa lagu fur la yidhaahdo wuu dhacaya wa raajax laakiin sida xooga badan waxaa weeye cadamu wuquuci dalaaqi fiihima inuunan dhacaynin labadaa goor furin inuunan dhacayn wakhtaara waxaa sidaa doortay sheikhulislaam ibnu taymiya wa talmiiduhu ibnulqayim iyo ardaygiisa ibnuqayim aha wa huwa madhab ibni cumar weye wa saciid bin musayib madhabtiisi weye wa wa ibnu caqiil oo min asxaabi axmed ah intaasoo dhanba sidaasay doorteen wallaahu aclam wa ama alkhulucu laakiin khuluca haweenta markay isfurato fa yajuusu waxaa bannaan fi duhri walxaydi in haweenta la furi karo ayadoo daahira iyadoo xayd qab khuluca isaga waxaa weeye xayd ma celinahayo sida duhriga uu celinayn xaydna uuma celinahayo oo haweenta ayadoo xayd qabto way iskhulci kartaa walaa yutaqayadu wuquucuhu khuluca ah dhicitaankiisa laguma xiro biwaqtin waqti laguma xiro lianna allaha subxaanahu maxaa yeelay ilaahay nasahnaaye atlaqahu wuu iska idlaaqay markuu khuluca ah sheegahayay walam yuqayidhu bizamanin duuna zamanin zaman kuma xirin duuna zamanin zaman kale sokadiisa oo ma dhihin waqtigaasna waa la furi karaa waqtigaasna maxaan ku irahda lama furi karo maunan dhihine markuu aayaddii khuluca ah sheegahayay macnaha ilaahay subxaanah watacaala wuu iska idlaaqay falaa junaaxa calayhimaa fii maftadat bihi buu ilaah yidhi labadoodaba korkooda dembi ma ahaanahayo fii maftadat bihi waxay gabadha isku furatay haweenta inay isfurato wax bixiso ninkana wixii ay bixisay uu ka qaato waxba korkooda dembi kuma ahan buu yidhi marka ilaahay marka muuna oranin wakhtiga xaydka iyo wakhtiga ayna xayd qabin ma kala saarin wuu iska idlaaq sharciga wuxuu iska idlaaqane idlaaqiisa unbaa loo raacaa ee lama qaydo fa ida damu lxayd dhiigga xaydka gabadha markuu ka go-o walam takhtasil aynan qubaysanin ubiixa waxaa u bannaan ficla soom inay soonto waa u bannaan yahay oo soonka gabadha kuma xirna qubayska xaydka inay ka qubaysato kuma xirna xaydkii mar hadduu ka go-o way soomi kartaa wa kadaalika sidoo kale weeye adalaaq dalaaqana waa sidoo kale oo gabadhu waxaa weye waa la furi karaa macnaha gabadhu waxa weye xaydkii hadduu ka go'o oo uu calaamatu duhriga ay aragto ama qasatulbaydaa ay aragto ama jufuufkii qalaylkii oo suufkii caddaa markay geliso suufkii qalalan ama suufkii iska cad oon qoyaankii xaydka lahayn hadduu soo baxo yaynanba qubaysanina weli ka qubaysanine furiinna waa ku dhici karaa wayna soomi kartaa lianna taxriimahu litadwiili alciddati xaydka la furo haweynta waxa un loo xarimay wuxuu ahaa litadwiili alciddati ciddadii inuu dheereeyo ayaa un loo xarimay waqad zaala arrintaasna way zuushay macnaha way zuushay qaala ibnulmundir wuxuu yidhi huwa waxa weye arrinkaasi kal ijmaac waa ijmaac oo kale weye waxakaahu isxaaq isxaaqna wuxuu sheegay huwa ijmaacu taabiciin taabiciintana isku raaceen bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waxaan ku dhex jirnay kitaabkii axkaamun daruuriya oo aan oga hadlaynay yacni umuuraha ku saabsan shu-uunta haweenka waxaan ku dhex jirnay maa yaxrumu cala alxaa'id gabadha caadada qabta waxyaabaha oo ka xaaraanta ah ayaan ku jirnay nambarka afraad ayaanu maraynay alictidaadu bilashhur yacnii waxaa ka xaaraan ah gabadha caadada qabta inay bilo ku cidda tirsato maadaama caado ay qabto inay bilooyin ku cidda tirsato ma bannaana waa xaaraan yaxrumu cala almar'ati alxaa'id waxaa xaaraan ka ah gabadha caadada qabtaaye alictidaadu bilashhur inay bilooyin ku cidda tirsato lianna alictidaada bilashhur maxaa yeelay ku cidda tirsashada bilaha waxaa iskale lilmar'ati allatii ya-isad min almaxiid haweenta xaydka ka qoosatay iyo wallatii lam taxid iyo tii weligeed aanan xaydin yaraan darteed waxaana u daliila ah liqowlihi tacaala wallaa iyo isna buu yidhi allah kuwii gabdhihii ka quustay min almaxiidi xayd inuu ku dhaco oo min nisaa'ikum oo haweenkiinana ka mid ah allah wuxuu yidhi in irtabtum haddaad shakisaan fa ciddatuhunna halaathatu ashhurin ciddadoodu waxaa weeye saddex bilood buu yidhi waxaa la mid e ah, wallaa-i kuwii lam yaxidna aan xaydba ku dhicin yaraan darteed aan xayd ugu dhicin kuwaasna waxa weye haddii la furo saddex bilood ayay ku cidda tirsanayaan laakiin haween caayise aanan ahayn oo caadadii ka quusanin iyo haween yaraan darteed aan xayd ugu dhicin labadaas markii laga soo tago haweenka kale waxay ku ciddo tirsanayaan xayd bay ku ciddo tirsanahayaan wa amaa dawaatu lxayd haweenka caadada ku dhaca fa ciddatuhunna ayagu ciddadoodu waxa weeye haddii la furo halaathatu quru'in faciddatuhunna halaathata quruu'in wey waa saddex xayd wey waxaana u daliila liqowlihi tacaala waalmudallaqaatu haweenka la furay yatarabasna way sugahayaan bianfusihinna naftooda guur waxay sugahayaan ay ka joogsanhayaan baa laga wadaa halaathata quruu'in saddex xayd qowlka raajaxaana qaadanaynaa quruugaas culummadu waa isku khilaafeen laakiin qowlka raajaxa waxaa weeye in loola jeedo xaydka marka nambarkan afraad marka waxaa weeye gabadha xaydka qabto waxaa xaaraan ka ah alictidaadu bilashhur inay bilooyin ku cidda tirsato ayadoo xayd ku dhacaya marka la furo inay bilooyin ku cidda tirsataa waa ka xaaraan nambarka shanaad waxaa weeye oo gabdhaha xaydka qaba xaaraan ka ah masul musxaf inay musxafka qur-aanka inay taabatana waa ka xaaraan yaxrumu waxaa xaaraan ka ah cala gabadha caadada qabta masul musxaf inay musxafkii taabato waxaa u daliila liqowlihi tacaala laa yamasuhu ila almudaharuun buu allah yidhi laa yamasuhu ma taabto musxafka ila almudaharuun kuwii la dahiray unbaa taabta waliqowlihi sala allahu calayhi wasalam baa u daliila fii xadiidi camar bin xism can inabiyi uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam laa yamasu lqur'aana ilaa daahir buu rasuulka yidhi qur-aanka ma taaban hayo ilaa qof daahir mooye qof kale looma ogolo inuu taabtaa layidhi wadaalika arrinkaasna waxaa weeye ana nebiya sala allahu calayhi wasalam nahaa wuu reebay an yusaafara bilqur-aan qur-aanka in lala safro wuu reebay ilaa ardi alcaduwi dhulka cadowga jooga in qur-aanka lala aado makhaafata cabsi laga baqahayo an tanaalahu inay gaarto aydiihim gacmahooda ilan dadka gaalada ah waxa weeye nijaasada iskama ilaalinayaan oo ma ogtahay balaayi iyo qurun iyo bakti bay cunayaan marka kitaabkana looma ogolo qof aan daahir ahayn inuu taabtaa lama ogola qofka qur-aanka kitaabka musxafka markuu qaadahayo waa in gabar hadday tahayna caadadii xaydkii ahay inay daahir ka tahay janaabo inay daahir ka tahay inay weyse qabto ayaa la doonhayaa oo calaa dahaara maxaanku rahda iyadoo ku sugan inay qaado ninkana waa la mid wey asagana waxaa la doonaya isagoo daahirka ah janaabe iyo maxaan ku iraahdaa iyo maxaa ku iraahdaa waxaasoo dhan daahir ka ah ayaa la doonaya inuu kitaabka qur-aanka ahaa uu taabto macnaha nambarka lixaad waxaa weeye oo gabadha xaydka qabta xaaraan ka ah qiraa'at alqur-aan qur-aan inay akhriso waa ka xaaraan taxriimu qiraa'ati alqur'aan xarimitaanka qur-aan akhrinta cala alxaa'id gabadha caadad qabta laga xarimay haada arrinkaas waxaa weeye mimaa waqaca fiihi alikhtilaaf beyna ahlilcilm waa waxa ikhtilaafka uu ka dhacay oo laisku khilaafay ahlucilmiga dhexdooda culummadu way isku khilaafeen gabadha caadada qabta qur-aan ma akhrin kartaa mise ma akhrin karto falilculamaa'i fiihi alaaatu aqwaal culummada waxay ka yidhaahdeen saddex qowl saddex qowl bay ka yidhaahdeen alwal qowlka koowaad waxa wuxuu leeyahay laa yajuusu qiraa'ataha ma bannaana gabar caado qabta inay qur-aan akhriso ayuu leeyahay athaani qowlka labaad wuxuu odhanayaa yajuusu qiraa'ataha mutlaqan wuu bannaan yahay inay gabadha akhriso qur-aanka si mutlaq ah ayadoon waxbaba lagu xiraynin athaalid qowlka saddexaad wuxuu odhanahayaa yajuusu qiraa'ataha idaa khaafat annisyaan gabadha xaydka qabta way u banaan tahay qur-aanka inay akhriso haddii ay ka cabsanayso inay halmaanto wa huwa madhabu maalig weeye madhabtaasne wa qowlun fii madhabi axmed wakayrih waana hal qowl oo madhabta imaamu axmed iyo keyrkiisa ah wa huwa ikhtiyaaru sheekh lislaam ibnu teymiya ayaana sidaa doortay oo iyo ibnulqayimna way doorteen oo waxay doorteen haddii gabadha ay ka cabsanayso haddayna qur-aanka akhrin inay helmaanto way akhrinaysaa bay yidhaahdeen xaydba ha qabtee wahuwa saxiixu insha allah sidaasaana saxiix ah hadduu ilaahay yidhaahdo nambarka lixaad waxa weeye oo gabadha xaydka qabta xaaraan ka ah waxyaabaha xaaraanta ka ah waxaa weeye nambarka lixaad addawaafu bilbeyt inay kacbada ay dawaafto beytkan la sheegayo waa kacbada wey naha nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ka reebay canilxaaidi gabadha caadada qabta addawaafu bilbeyt kacbada inay dawaafto wuu ka reebay waxaa u daliilah liqowlihi sala allahu calayhi wasalam licaaisha nebiga caaisha hadalkii uu ku yidhi ifcalii maa yafcalu lxaaji buu yidhi samee waxa qofka xaajiga samaynahaya hayra laakiin allaa taduufii bilbeyti kacbada ha ku dawaafin xataa tadhurii buu yidhi ilaa daahir aad ka noqoto xaydka aad daahir ka noqoto wa yu-ayiduhu waxaa sii xoojinhaya qowluhu rasuulka qowlkiisa fii riwaayati muslim xataa taqtasilii ilaa aad ka mayrato xaydka maxaanku idhaahdaa ha dawaafin kacbada wa qaala alxaafid ibnu xajar fi lfatxi albaari wuxuu ku yidhi walxadiisu daahirun fii nahyi alxaa'id xadiidkan wuxuu daahir ku yahay oo ku muuqdaa in laga reebay gabadha caadada qabta cani dawaafi dawaafka kacbada in laga reebay xataa yanqadica damuha ilaa dhiigeeda uu ka go-ahayo wa taqtasila ay ka mayranayso lianna annahya fi lcibaadaat maxaa yeelay nahyiga ku soo arooray cibaadooyinka yaqtadii wuxuu keensanhayaa buu yidhi alfasaad fasaad buu keenahayaa oo wixii la iska reebay haddii la sameeyo waxaas inuu fasaadahayo wadaalika arrinkaasna yaqtadii wuxuu keenahayaa butlaana dawaafi low facalat macnaha dawaafka ayadoo caadada qabta ay samaysay inuu dawaafkaas burahayo hadday samayso wa fii macna alxaa'id gabadha caadada qabta waxaa la mid ah buu yidhi oo la macno ah aljunub qofka janaabada qaba ama nin ha ahaada ama haween walmuxdith waxaa la mida ah qofka xadadka qaba oo xadathul asqarki qaba oo aan aan weyse qabin wa huwa qowlu jamhuur wey macnaha waxaa weeye qowlka jamhuurka wey oo macnuhu waxaa weeye ma dawaafi karaan wey macnaha oo gabadha caadada qabta ama janaabada qabta ama xadadka xadathul qabta ma dawaafi karaan wey qofka kacbada dawaafaya waxaa weeye qof daahir ah oo weyse qaba inuu dawaafaa la doonahayaa wey qaala saaxibu jalaa-ulcaynayn wuxuu yidhi hadalkaas hal iska tiro qalinka ayaa dafay macnaha hal iska daayo qalin hal iska mariyo insha allah wa qaala wuxuu yidhi sheikhulislaam ibnu taymiya falaa yajuusu lixaa'idin gabar caado qabta uma bannaana an taduufa inay kacbada dawaafto ilaa daahiratan inay daahir tahay mooye idaa amkanaha dalik buu yidhi haddii ay arintaas u suuro gelayso biitifaaqi alculamaa sida culammada islaamka isku waafaqeen buu yidhi walow qadimat ilmar'atu xaa'idan buu yidhi hadday gabadhu timaado ayadoo caado qabta maka hadday timaado lam taduf bilbeyti buu yidhi ma dawaafaysu yidhi kacbada laakiin wuxuu yidhi taqifu way istaagaysaa bicarafata carafo way istaagi kartaa iyadoo caado qabto wa tafcalu way samaynaysaa saair almanaasig acmaasha kale kullaha dhammaantiis maca alxayd ayadoo xaydka qabta ila dawaaf buu yidhi dawaafka unbaan loo ogolayn fa innahaa iyada tantadiru way sugaysaa oo dawaafkii way ka istaagaysaa way sugi xataa tadhura ilaa daahir ay ka noqdo in amkanaha daalik way arrintaas hadday u suuragelayso uma taduufa kadib bay dawaafaysaa wa in uldirat haddii loo dhibaato geliyo ila dawaafi inay dawaafto laakiin haddii loo dhibaato geliyo oo xaydkii uu ku dheeraado ay daahir ka noqon weyso oo fadaafad ay iska dawaafto ajzaaha daalik buu yidhi arrintaas way ka gudaysaa cala saxiixi sida saxiixa ah min qowli lculamaa culimada qowlkooda marka cal marka waxaa weeye khulaasatul qowlka waxaa weeye marka gabar caado qabta inaan loo ogolayn inay kacbada dawaafto kacbada inay dawaafto looma ogolo wey marka arrimahaas lixda ah oon soo sheegnay waxaa weeye waa ka xaaraan gabar caado qabta inay maxaan ku dhahdaa ay samayso baabka kaas ku xiga waxaa weeye muddatul xayd xaydka muddadiisa macnaa ilaa intee buu ku egyahay xaydka ikhtalafa alfuqahaau fuqahada waxay isku khilaafeen fii muddati aqali lxayd muddada xaydka ugu yar iyo wa agarihi inta ugu badan calaa aqwaalin ayayna ka yidhaahdeen aqwaal bay ka yidhaahdeen waraajax sida xooga badan min aqwaal ahlilcilmi aqwaasha ahlulcilmiga qowlka ugu xooga badan waxa weeye annahu laa xadda liaqali muddati lxayd inuuna xad lahayn muddada ugu yar xaydka walaa liakarihi iyo kan ugu badanba inta ugu badan iyo inta ugu yari wax xad e malaha wa huwa ikhtiyaaru sheekh lislaam ibnu teymiya sidaana waxa uu doortay sheekhulislaam wa huwa aladii yadullu calayhi alkitaab wasunna walictibaar waana sida ay tusinayaan kitaabka iyo sunnada iyo ictibaarka ama qiyaasta saxiixa wa qaala sheekhulislaam wuxuu yidhi ibnu teymiya walaa yutaqadaru aqalu lxayli walaa akarih lama qadara wuu yidhi lama jaangooye wuu yidhi oo lama xadidu ka wadaa xaydka inta ugu yar iyo inta ugu badan bal kulama istaqara caadatan lilmar'ati fa huwa xaydun wax kastoo gabadha ay ku sugnaato waxa weeye waa xayd oo macnaha mastaqara caadatan wuxuu ka wixii gabadha caada ahaan ay isku aragto oo hadday bil walba isku arkaysa caadadii hal maalin keliya hashas maalina caadadeed u ahaanaya labo maalin haddii bil walba arkayso wixii markaas joogto u noqda gabadha kaas ayaa caadadeed ah wa in naqasa can yowmin hadduu doono maalin ha ka yaraado ow zaada cala alkhamsati aw sabcata cashar ama shan iyo toban maalin ama toban iyo toddoba maalin ha ka bata hadduu doono walaa xadda liaqali sinin taxiidu fiihi lmara buu yidhi sheikhulislaam waxaan kaloon xad lahayn buu yiri inta ugu yar da-da gabadha xaydka uu ku dhaco walaa liakarihi inta ugu badan walaa liaqali duhri iyo duhriga bayna alxaydatayni labada xayd udhaxeeye duhriga udhexeeya labada xayd inta ugu yarna xad ma lahan ah, culummada qaar baa waxay iska qadaraan walaa xadda xad ma lahan liaqali sini lxayd macnaha da-da haweenta uu ku dhaco culummada qaar waxbay qadaraan oo qaar waxay yidhaahdaan sagaal sana ugu yar qaar wax ka sii yar qaar ka badan marka taxdiidkaas wuxuu yidhi sheikhul wax wax saxe ma ahan buu yidhi labada eh, labada xayd dhexdooda duhriga u dhexeeyana xad ma lahan buu yidhi waalmubtadi'atu haweenta mubtadi'ada ah mubtadia waxaa la yidhahdaa haweynta marka ugu horeeyo xaydka ku dhaco ayaa magaceeda mubtadia la yidhahda markaasay bilaabaysaa xaydkii taxsabu way xisaabsanaysaa maa taraahu min addami wax ay aragto oo dhiig ah way iska xisaabanaysaa maa lam tasir mustaxaada haddaynan gabar mustaxaada aynan isu bedelin wixii ay aragto kaasunbaa xaydkeeda ilaa ayada haddaa ugu horeeya muctaada ma ahan mumayiza ma ahan mutaxayira ma ahan haddayba bilowday hawshi macna wixii ay aragto kaasaa xaydkeeda noqonahay wa qaala aydan wuxuu kaloo yidhi sheikhu lislaam aslu fii kulli maa yakhruju min alrixim annahu xayd waxa asal ah sidiisaba wax kastoo gabadha riximkeeda ka soo baxa inuu xayd yahay ayaa asal ah xataa yaquuma daliilun calaa annahu istixaada ilaa daliil laga helahayo inuu waxaas istixaada yahay lianna daalika maxaa yeele arrinkaasi huwa waxaa weeye addamu lasli aljibili waa dhiigga asalka ahaa oo ilaahay ku abuuray weye oo jibiliga ahaa oo ilaahay ku khalqay wa huwa damun tarkhiihi rixim waana maxaan ku idhaahdaa waana dhiig uu qubahayo riximka way uu soo daaynahayo macnaha wa damu lfasaadina damu cirqin yanfajir buu yidhi dhiigga fasaadka ah waa dhiig xidid ka imaanahay xidid go-ay yanfajir oo burqanahay wadaalika kalmarad waa sida xanuunka maradkii oo kale weeye qof marad la jiran oo dhiig marad dartiis ooga imaanahayoo kale wey wal aslu asal ahaan dhiigga xaydka waxaa weeye asixa caafimaad buu ku yimaadaa lal maral jiri kuma yimaada famataa ra-at almar'ata buu yihi sheikhulislaam mar alla markay gabadhu aragta addama dhiig jaarin oo socda min raximaha raximkeeda kasoo baxaya fa huwa xaydun wey xayd unbay ku xisaabaysaa tatruku way ka tegaysaa liajlihi asalaad salaada way ka tegaysaa waman qaala qofkii yidhaahda inahaa gabadha taqtasilu way qubaysanaysaa caqiiba yowmin waleylatin maalin iyo habeen markay u dhammaato ciribteedii qubaysanaysaa fa huwa qowlun mukhaalifun buu yidhi waa qowl khilaafan lilmacluum sida la garanhayo min asunnati sunnada nebiga laga garanhayo wa ijmaaci salaf iyo salafka waxay ku kulmeen qowl khilaafsan weeye fa innaa naclamu buu yidhi sheikhulislaam annagu waxaan ognahay buu yidhi ana nisaaa haweenka kunna inay ahaan jireen yaxidna kuwa xaydka ku dhaca calaa cahdi nebiy sala allahu caleyhi wasalam waagii nebiga wa kullu imra'atin haween kastana takuunu waxay ahaanaysaa fii awali amriha amarkeeda markuu caadadu ku bilaabanayo ugu horeeyaba mubtadi'atan mubtadi ay kasoo bilaabaysaa halkaasay kasoo bilaabaysaa hawsha qad ibtada'aha alxayd haween kasta waxay soo martay mubtadi'animay soo martay oo maalin unbuu xaydka ku bilowdo xukunka mubtadi'ada ay qaaday qad ibtada'ahaa maalintaas ayuuna ku bilowday alxaydu xaydka wa maca haada arrintaas iyadoo ay jirto falam ya'mur innabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga ma uunan amrin falam ya'mur innabiyu nebiga ma amrin sala allahu calayhi wasalam waaxidatan minhunna mid haweenkaas ka mid ah biliqtisaali inay mayrato caqiiba yowmin waleyla maalin iyo habeen markay kasoo gudubta inay mayrato hal haween uu nebiga amray ma jiro walow kaana dalika manquulan arintaas mid laga soo raray nebiga hadday ahaan lahayd la kaana dalika arrinkaa wuxuu ahaan lahaa xaddan liaqali lxayd xadka ugu yar xaydka ayuu ahaan lahaa wanabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiguna lam yaxudda ma xadidin aqala alxayd biitifaaqi ahli xadiid xaydka inta ugu yar nebiga ma xadidinoo intaasaa ugu yar ma odhan marka xaydku marka waa sidaas weeye waqti ugu yar iyo waqti ugu badan ama tiro ugu yar ama tiro ugu badan nas cadayn ah oo saxiixa ma jiro wey ah, gabadha wixii ay aragto riximkeeda kasoo baxo waa dhiig ilaa istaxaada inuu noqday laga ogaanahayo Ah, istaxaada hadduu noqdana de xukunkiisa waan arki doonaa haweenka mustaxaadada eh, mustaxaadada ah haweenta mustaxaadada xukunkeeda waa noo dambeeya oo saddex qeyb baa loo qeybin doonaa mid muctaada ah mid mumayiza ah mid mutaxayira loo kala qaadi doonaa waynoo imaan doonaa kitaabka insha allah noogu imaan doonaa alcalaamatu allatii tacrifu biha almara iqbaala xaydiha halkan waxaan ka gelaynaa calaamada gabadha ay ku aqoonsanayso xaydka inuu soo qaabilay ay ku garan karta macnaha calaamada gabadha ay ku garan karto xaydkii inuu u yimid ayaa halkan laga gelahaya alcalaamatu allatii tacrifu biha almara calaamada ay gabadha ku aqoonsanayso iqbaala xaydihaa xaydkeedii inuu u yimid hiya waxaa weeye an taraa inay aragta daman kharaja min qubuliha dhiig ka baxay farjigeedii macnaha ama xibinteedii taranka ka baxay waa inay aragto dhiig kasoo baxay min qubuliha xibinteeda taranka wa an yakhruja binafsihi waa inuu naftiisa soo baxa laa sabab min alasbaab sabab asbaabaha ka mid inuu kusoo baxin iskiis waa inuu isaga soo baxaa wa an yakhruja binafsihi iskiis waa inuu usoo baxaa laa bisababin sabab uunan kusoo bixin oo min alasbaabi asbaabaha ka mid a ah. mithla waxaa ka mid ah idaa kharaja bisababi dawaa-in hadduu kusoo baxo sabab dawa ah fii kayri mawcidihi waqtigiisii waqti aan ahayn xayd lama odhan ow bisababi lwilaadati ama sabab dhalma uuna kusoo bixin kaasna xayd lama dhahaya waa nifaas baa la dhahaya ow bisababi iftidaadi lbikaara ama sabab oo bikaaradii la jebiyey uuna kusoo bixin fa kullu maa kharaja min addami wax kasta oo soo baxa oo dhiigga ka mida li haadihi asbaabahan hadda aan sheegna ku yimaada laa yusamaa xaydan xayd laguma magacaabo waxaasoo dhan gacan ku rimin weeyo maxaan ku dhahdaa waxaas dhan macnaha magac xayd ma qaadanaya waa wax qasab lagu keenay xaydkana waxaa la rabaa an yakhruja binafsihi iskiis inuu usoo baxaa la rabaa waalmar'atu tuctabaru xaa'idan haweenta waxaa lagu magacaabahayaa mid caado qabta walow nasala minha damun yasiir hadduu doono wax yaroo dhiigaha ka yimaado ha soo dego fii waqti imkaanil xayd waqti suuragal ay tahay inuu xayd ku dhaco fii waqti imkaanil xayd waxaa laga wadaa gabadha dee haddii ayadoo laba sana jirta ama saddex sana jirta dhiig lagu arko xayd lama dhahay maxaa yeele waqti suuragalba ma ahan hawe gabadha uu caado ku dhaco macna marka waqti suuragal ay tahay oo gabadha caadadu ku dhici karaa haddii wax yaroo dhiig ka yimaado waxaa la odhanhayaa waa xayd wa fii xaalati sixa haddana xaalad ay caafimaad qabto waa inuu ka yimaadaa qaala alxaafid ibni xajar fi lfatxi ilbaari wuxuu ku yidhi ittafaqa alculamaau culammadii waxay isku raacday calaa ana iqbaala alxaydi yucrafu bidafcati min addam xaydka imaatinkiisa in lagu garto imaatinka maxaan ku raahdaa dhiig uu imaanahayo fii waqti imkaani alxayd waqti suuragal ay tahay inuu xaydka yimaado macnaha alcalaamatu qeybta labaad waxaa weye hadda waxaan ka baxnay calaamada lagu garto xaydka markuu gabadha ka imaanahayo waxaan haddana ka hadlaynaa alcalaamatu allatii tacrifu biha almara nihaayata xaydiha calaamada gabadha ay ku aqoonsanayso xaydkii inuu dhammaaday oo nihaayadii uu yahay waxa ay ku garanayso alcalaamatu alatii tacrifu biha almara nihaayata xaydiha wadalika biaxadi calaamatayn arinkaasi laba calaamo ayaa lagu gartaa buu yidhi alcalaamatu luulaa calaamada koowaad oo gabadha inay caadadii ka dhammaatay oo caadadii ay ka go-day ay ku garanayso waxaa weeye calaamada koowaad alqasatu lbaydaa qasatulbaydaa wey wahiya waxaana weeye qasatulbaydaaga maaun abyad biyo cad wey biyo caddaan ah yatbacu lxayd oo xaydka soo raacaya macnaha oo xaydka markuu dhammaado gadaal ka imaanaya yushbihu wuxuu u egyahay maa aljasi biyaha nuuradoo kale ayay u egyihiin laa yukhaaliduhaa sufra wax oo boorboor ah maxaan ku idhaahdaa kuma dhehna walaa kudra wax oo calow calowna ma ahan wa takhruju lqudna suufkiina way soo baxaysaa baa layidhi awlkhirqa ama calalkii allatii taxtashi biha almara gabadhu ay is isticmaashay oo meesha gashatay fii qubulihaa ay gashatay xibinteeda taranka suufkii ama calalkii ay gelisay wuxuu soo baxayaa baydaaa naqiya asagoo cad oo naqiya ohoo nadiif ah ayuu soo baxaya marka sidaasay ku garanaysaa wadaalika amrun macluumun cinda nisaa arrinkaasna waa arrin gabdhaha agtooda macluumka ahoo laga yaqaano waa yiri marka biyahaas cad gabadhii aragta markay caadada ka dhammaato biyahaas caddaanka ah oo hadday suuf meeshii geliso xibintii tarankeedii hadday suuf geliso ama calal ay geliso calalkii ama suufkii uu soo baxayo asagoo cad oo nadiif ah arintaas waxay daliil u tahay in caadadii gabadha ay ka dhammaatay way qubaysanaysaa salaaday bilaabaysaa alcalaamatu thaaniya calaamada labaad oo gabadha caadada inay ka go ay ku garanayso waxaa weye aljufuuf qallayl wey wa huwa jufuufka waxaa weye an tudkhila gabadha inay geliso khirqatan calal ow qudnatan ama suuf gabal suuf ah fii qubulihaa xibinteeda taranka uma tukhrijuhaa kadibna ay soo saarta jaafatan ayadoo qalalan suufkii ama calalkii oo qalalan ay meesha ka soo saarto laysa calayha shay-un suufkii iyo calalkii calalkiiun waxba aanan soo gaarin oo nadiif ah oo qalayl aho qoyaan baan lahayn oo iska qalalan laa min addami dhiigga xaggiisa maxaan ku rahdaa ka qalalan walaa min alkudrati ama calowcalow wax ohne ah maxaan ku rahdaa ka nadiif ah aw sufrata ama wax boorboor ah walaa yaduru ma dhibahayo gabadhi ma dhibahayo balaluhaa qoyaankeeda suufkii ama calal qoyaankiisa biqayri daalika arrintaas wixii aan ahayn oo min ruduubati alfarji oo qoyaanka xibinta taranka ah waxaasi dhibi mahay qaala saaxibu rawd lmurbic wuxuu yidhi walxaasilu markaan warka soo koobno waxa wuu yidhi anna duhra daahir noqoshada bijufuufin weeyuu yidhi ow qasatin ama waa qalayl inay gabadhii suuf hadday isticmaasho ama calal calalkii oo qalalan uu soo baxo ow qasatin ama hadday isticmaasho ama qasatin inay aragta wey ama biyihii caddaa fa in kaanad miman tara lqasata albaydaa hadday gabadhu tahay gabdhaha arka biyaha caddaanka ah iqtasalad xiina taraaha way mayranaysaa markay biyahaas qalalan aragto caadadiiba u dhammaatay way ka qubaysanaysaa salaaddii bay bilaabaysaa wa qaala maalig imaam maalig wuxuu yidhi huwa amrun macluumun cindahuna waa arrin la yaqaano gabdhaha agtoodu yidhi wain kaanad gabadhu hadday tahay miman laa taraaha kuwa aan qasatulbaydaaga aanan arkayn oo biyahaas cad markuu xaydka ka dhammaada aan arkaynin hadday ka mid tahayna fa xiina tara aljufuuf mar alla markay qalaylka aragto oo suufkiioo qalalan meeshaay ka soo saarto ama calalkiioo qalalan taqtasilu way meyranaysaa watusalli way tukani buu yidhi can murjaanata murjaana waxaa laga wariyey mawlaata caaisha ahayd caaisha gabadhii ay xoraysa qaalad waxay tidhi kaanat innisaau haweenku waxay ahaayeen yabcathna kuwa u dira ilaa caaisha isha caa-isha xaggeeda bidurjati macnaha durjada waa weel yar oo haweenku ay wax ku ridan jireen fiiha durjadaas waxaa ku jira alkursuf suuf baa ku jira fiihi suufka dhexdiisa waxaa ku yaala asufratu waxyaalo boorboor aho oo midab leh fa taquulu caa-isha waxay odhanaysaa markii waxaa suufkii loo soo diray ay ku aragtay waxay ku odhanaysaa laa tacjalna gabdhihii gabdhihii usoo diray waxay ku odhan laa tacjalna ha degdegina xataa tarayna alqasata albayda ilaa aad ka arkaysaan biyihii caddaa ha degdegina turiidu bidaalika arrintaasna waxay ula jeedaa adduhra min alxaydati daahir noqoshada xaydka ilaa aad ka arkaysaan ha degdegina macnaa inta boorboorkaas iyo waxaa calowcalowga ah suufkii uu soo raacayo weli xaydkii dabayaaqadiisii baa la marayaa ha degdegina wax yar baa idin dhiman sidaasay ku odhan jirtay wa macnaahu macnihiisuna waxaa weye xadiidka xataa takhruja alqudnata ilaa waxaa la doonahayaa ay soo baxdo suufkii uu soo baxo baydaa isagoo cad naqiyatan saafi ah laa yukhaaliduhaa sufra wax oon boorboor iyo midab leh suufkii uunan la socon wa qaala alxaafid ibnu xajarna wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi wa fiihi xadiidka murjaana xadiidkeeda waxaa ku sugan dalaalatan daliil baa waxa ugu sugan yahay calaa ana asufrata wax midabkan boorboorka iyo walkudrata midabkan calowcalowga fii ayaami alxaydi maalmaha caadada gabadha ay ku jirto xaydun xaydka in lagu xisaabahayo wa amaa idaa ra-at asufra laakiin gabadha haddii midabkii boorboorka iyo walkudra iyo midabkii calowcalowga ahaa ay aragto bacda duhri markii xaydka uu daahir ay ka noqotayo jufuufkii ama qasatulbaydaaga ee aragto ka mayratay kadib haddii midabkii calowcalowgii boorboorka ee aragto laa tacudu bidalika xaydan arintaasi xayd kuma tirinayso wadaliilu waxaa daliil u ah buu yidhi calaa dalika arrinkaas xadiidu umu caiya xadiidkii umu caiya daliil u ah alladii xadiidkaasoo fii saxiixi lbukhaari ku yiilay can umu caiya qaalad waxay tidhi kunnaa waxaan ahayn laa nacuddu kuwa aanan ku tirinin alkudrata midabka calowcalowga iyo wasufrata midabka boorboorka ah bacda duhri gabadhi markay daahir xaydka ka noqotay kadib shay-an shayna kuma tirin jir waxba lagama soo qaadi jira mar hadday gabadha daahir noqotoy ka qubaysata xaydka waxa dambe oo calowcalowga iyo midabka boorboorka ay arkayso waxaas waxba lagama soo qaadi jirin salaadeeday wadaysa wa riwaayat lbukhaari riwaayadda bukhaarine laysa fiiha kuma jirin lafdu bacda duhri kuma jirin ayada riwaayadda abi daa-uud ayaa bacda duhri ay la socotay macnaa duhriga bacdigiisa waxa ay arkayso oo midabka boorboorka iyo calowcalowga ah waxba laga soo qaadi maayo wabilaahi towfiiq